bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin waa darsigii sideedaad waxaan ka bilaabeynaa almaطlb الsaabicu xubhm lirasuuli akharu min xubihim lanfusihim saahama fi اliqbaali calayha ay calى sunatihi inta waxaan ka hadlaynaa madlab kasta oo oo sideedaad nebiga jacaylka ay saxaabada jeclaayeen iyo ummadda muslimka ahoo ayaga kadib timiday waxay ka badan tahay si naftooda u jecel yihiin aqali taqdiir dadkaa saxaabada ah dhabayba ka ahayd hadday nebiga ay keento dhib inay soo gaartay ayaga dhib in gaartay ayaga ishormari jireen ninkii maka lagu dilayo saxaabiga ahaa khubayb markii la yidhi ma jeclaan lahayd adiga meeshu maxamed joogana joogtid bedelkaadana maxamed maanta uu meeshaan joogo oo asiga bedelkaada la dilaya ma jeclaan lahayd markaasuu iri anigoo lay dilaya meesha uu joogo qodax yar inay muddo ma rabi buu iri waa markuu dhimanaya waa sababtiisaana loo dilaya maxamedaad raacday baa loo diloohaya marka waxa weeyaan qofka jacaylkaa saxaabada ay nebiga jeclaayeen wuxuu door weyn ka cayaaray sunnadiisana in aada loogu dadaalo qofkaad jeceshahay hadalkiisaad jeclaanay dhaqankiisaad jeceshahay waa isku ekeynay fa kayfa haddii isku ekeynta asiga laysku ekeysiyo diinba ay tahay qofkan kaloo bani aadamka ah oo aada jeceshahay haddaad qof adiga dharka ugunta aada guntatid siduu u socdo waxaad ajirka helaysid lama arko laakiin nebiga siduu u socda haddaa u socotid siduu dharka uguntanay siduu u guntanay haddaad u guntatid haddii siduu u dukanay u dukatay siduu u soconay kulli ajira lagaa siina lianna hada yadullu daraja waxay gaarsiisay qaar saxaabada kamidsa cabdullaahi bni cumar markay xaj iyo cumro soo aadaan nebiga meeshuu xaajada ku guta xataa u ku leexday way ku leexan jireen ayagoo ku dayanaa nebiga raadkiisi marka saxaabada jacaylka nebiga ay jeclaayeen mid wuxuu ahaa wax lamid aan la helaynin waxay jeclaayeen naftooda inay ka jeclaadaan waaba nebigaaba sheego laa yu'min axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wa nafsihi waannaasi ajmaciina aw kama qaala sal allahu alayh wasalam yacni qofkii iimaankiisa ma dhamaystirmaayo ilaa uu nebiga ka noqdo inuu naftiisa iyo maalkiisi dadoo dhan uu ka jeclaado cumar baa mar wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisiio wax kasta waan kaa jeclahay ilaa naftayda unbaan kaa jeclay markaasa weli ma aadan gaarin wuu isku laabtay markaasuu ilaahay rasuulkiisi anta axabu ilaya min xataa min nafsi alaana yal haddaad rumaysay oo sidii laga rabay aad aada u hadashay mithaal ahaan waxaan kugu soo qaatay camr bn caas ninkaa la yaqaano min duhaati alcarab ah qabla fatxi maka yuu islaamay sanadkii sideedaad waxyaroo ka horeey u islaamay markaasuu alayidhi jacaylka nebiga aad u jeceshahay bal wax nooga sifey wuxuu iri wamaa kaana axadun axaba ilaya min rasuuli illahi sal alla alayh wasalam horta aniga maba dhihi karo nin saxaabada ka mid aha nebiga iga jacayl badan ma jirto bu ninka saasuu u umalaynay walaa ajalla fii cayni minhu nin uu nebiga ishiisa kaga weynaan badnaay macnaha aniga markaan fiirinay nebiga waxa wuxuu iila ahay akbaru min kulli axad wa ajal wa acdam markaasuu yihi wamaa kuntu ma kari karin wamaa kuntu maanan he utiiqu mid karo an amlaa caynaya minhu labadayda indhood inaan ka buuxiya ma heli karin si fiican nebigu uma fiiri karin walow su-iltu haddii lay weydiiye an asifahu inaan sifeeyana maa ataqtu liannii lam akun amla'u caynaya minhu haddii liilaa nebiga noo tilmaama noo sifay ma keri karin buuri liannahu heybada iyo ixtiraamka aan u qabo xataa saas uma fiiri karin buuri waana saas waa dadku ofka markay jecel yihiin nin curwat bnu mascuud la yidhaahdo yaa wuxuu ri fii ghaswati alxudaybiya asagoo maalinkaas gaal ahay yaa qurayshaa soo dirsatay markaasuu wuxuu fiiriyey saxaabada say nebiga ula dhaqmaya markaasuu kufaaru quraysh u laabtay wuxuu ri ay qowmi wallaahi laqad wafadtu cala almuluuk wa wafadtu calaa qaysara wa kisra wanajaashi in ra-aytu ma arkin uu yiri yacni boqortooye yacni dad boqoro ah yaan hadda ka hor wafdinimo uga tegay buu yiri oo qaysar oo ruum joogo kisra oo faris jooga najaashi oo xabasho joogo aan u tegay buu yiri in ra-aytu ma ra-aytu ma arkin qadu hori yucadimuhu asxaabuhu asxaabtiisa ay weyneynayaan maa yucadimu asxaabu muxamedin muxamedin sida muxamed loo weyneynayo oo loo ixtiraamayo oo loo qadarinayo nin loola dhaqmayo sooma arkinood ilaa an qaala intuu ka yihahdo waidaa takalamuu khafaduu aswaatahum waidaa takalama khafaduu aswaatahum cindahu bur hadduu hadlo way dhegeysaan wax ka garab hadlaa ma leh wamaa yuxiduuna ilayhi nadara araggana kuma adkayn karaan tacdiiman lahu ilaah baaba edebtaas bari laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy yaa ilaahay bare walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd marka laa tuqadimuu bayna yaday illahi wa rasuulih laa tajcaluu ducaaءakum walaa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda marka aadaabtaas waaba la siibo marka waxaan shaki lahayn jacaylka saxaabada sidaas ay u jecleen nebiga inuu dowr weyn ka ciyaaray in sunnadiisa la xifdiyo liannahu jacaylka dhabta ah waxa weeyaan qofkii inaad xifdisid wuxuu ku amray wuxuu kuu diiday taasaa jacaylka dhabka lagu heli karaa marka jacaylkaas nebiga ah wuxuu muslimiintoo dhan eh, waa wada qabaan laakiin waa lakala kala saxaabada waa naga sii sareysa maalin maalmaha ka mid eh yaa nebigu wuxuu uri wadidtu low anaa raayna ikhwaanana markaasa waxaan jeclaan lahayn maanta walaalaheen in aragno markaasa awlasnaa ikhwaanaka yaa rasuul allahi saxaabadii ahayd antum asxaabi walaakina ikhwaanii qowmun yatuuna min bacdi yawaddu axaduhum low ra-aanii bimaalihi wa nafsihi walaalihiin waxaa weeyaan adiga asxaabtaydaatiin waan idiin ogahay fadlin waa leedihiin macnihii saasay ka dhiganta laakiin walaalihiinna waxaa waaye dad gadaal ka imaan doono oo i rumayn doono midkoodna uu jecel yahay inuu i arko inuu naftiisa iyo maalkiisa dhaafsado dad badanaa maanta jira haddii liilaa nebigaa lagu tusinaa kadibna waa dhimanaysaa waa dooranaya maka taradudaya taas waxay daliil u tahay xubuhum linabiy sala allahu aleyh wasalam marka xubiga sidaas ah waxay dhalisay fi lajaali saabiqa in sunnadii nabiga ahaa nebiga uu lahaa si fiican loogu dadaalo xifdigeedana uu bato madlabka oo sideedaad waxaa waay alrasuulu fardun walaakhiduuna canhu uluf fiiri waxyaalaha keenay sunada nebiga inaysan dhumin nebiga waa hal waxa hadlaya waa hal qof keligiis inta hadalkiisa ilaalinaysana kumanaan qof waaye marka ma dhici kartaa hadal qof ou ku hadlay kumanaan qof inay ka dhunto ma dhici kartaa jawaabti waa maya liannahu nebiga waxa weeyaan maanta hadduu hadal ku hadlo dad badan ay maqlayaan hadduu nin ka dhuma nimanka labaad ka dhumi maayaan midda kale nebiga xadiidkuu maanta ku hadla mar kali ku hadli maayo beri buu soo celinaa munaasabo kasta waa la soo celinaa hadalka haddii shalay uu dhuma maanta haddana yaa la xifdinayo marka cawaamisha ama asbaabta keentay sunnada nebiga in la xifdiyo uusan dadka ay ka dhumin sunnada masdarkeeda waa nebiga keli hal keli a dadka kalaamkiisa ilaalinayo inay nebiga oo dhan ay hadalkii ka maqlaanne waa jamaaco dhan wa waxaanu ognahay haddaa maanta toban qofood loo xil saaro in la yidhaahdo qofkan wuxuu ka hadlayo dhan hala hala weelayo hala koobo hala xifdiyo tobankaas qofoodne ay xil iska saaraan ninkaas wuxuu ka hadlay inaysan ka dhumayn fa kayfa saxaabadii oo boqol kun iyo wax ka badan ahay wuxuu nebigu ku hadlay soo uga dhumaya marka waa min baabi awla marka waxa weeyaan saxaabada haddii qof aan qadarna inuu xadiidka ka dhumayn ninka kale uusan ka dhumaynin waxaasoo dhan door weyn waxay ka cayaareen nabiga caleyhi salaatu wasalaam sunnadiisii in siday tahay nagu soo gaarto waa loo jilba jabsaday waxyaalihii isku laysku dayay in lagu soo dhex darana waa laga bixiyey kutubaa laga qoray axaadiidta daciifada midda baatilada midda mawduucada kulli waa laga saafi garay iyadoo saafi ahay meel taalla camal fal unbay kaa rabta madlabka sagaalaad alkhasaa'is alatii tamayaza biha kalaamuhu kaana lahu dowrun fi xifdi sunnatihi nebiga khasaa'is gooniya baa la sii maadaama rasuul ou yahay dadka kale waa ka socnay yacni waxa weeyaan ilaahay qurax gooni abuu siiyey ilaahay fasaaxa gooni abuu siiyey ilaahay qabuul gooni a ah buu siiyey ilaahay baa doortay markuu doortay baa waxyaalo badan gaar loo siiyey waxyaalaha gaarka loo siiyey waxay dowr ka cayaareen in sunnadiisii hadalkiisii si mudnaan gooni a ah loo siiyo waxyaalaha nebiga ilaahay uu ku manaysa waxaa ka mid ah albayaan hadalkii oo aada u cadcad nin oo macnaha hadalka uu ku laaqan yahay nebiga ma ahayn idaa takalama asmaca wإida araada an yubaliqa afhama salى اllahu alayhi wasalam wuxuu u hadli jiray طariiqa waadixa jiddan walidaalika kufaaru quraysh way iska ilaalinaya ninkan saaxir waa waxay uleeyihiin inuu saaxir ahayn waa ujeedaa laakiin hadalkiisa quraxsana qurax quraxsanaashadiisa yaa dadki soo jiidanaya markaasaa waa le ilmaha iyo caruurta yaad naga fidnaynaysaa saasay dhihi jireen waxaanu ognahay eh, reer kufaaru quraysh ama carabta waktigaas jirtay bijamiici qabaa'iliha waxyaalaha ay ku ammaantanta fasaaxada kamida ah iyo bayaanka waxa balaaqada la yiraahdo ay ku caanbaxeen walidaalika ilaahi subxaanahu watacaala waxay aada u yaqiineen wax min jinsihim ah yaa xujo looga dhigo qur-aan baa lagu soo dejiyey oo bayaankiisa iyo fasaaxada iyo balaaqada ku jiro ay gaari karin waxaa la rabaa maogtahay haddii hadda maanta carab xujo loogu keeni lahay nebiga diyaarada iyo inuu la yimaado waxyaalo kaleo ayaga tasawurkooda ka baxsan waxay dhihi lahayn waxaan wax bani aadana maa waa sixir kale iyo wax kale ay dhihi lahayn haddii xataa la qaado oo samada la geeyo la qaaluu inamaa sukirat absaaruna bal naxnu qowm masxuruun ay dhihi lahay ilaahaba haba laakiin waxay yaqiineen ay taabo kareen fasaaxada iyo bayaanka iyo balaaqada ay ahayd isla qur-aan waxaa lagu soo dejiyey nebi moxamed caleyh salaatu salaam bayaan iyo balaaqada fi dirwati alculya meesha ugu sarreysa ka gaaray markaasaa ilaahi wuxuu uri qul lain ijtamacat alinsu waاljinu calى an yaatuu bimithli hada alqur'aani laa yaatuuna bimihlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira hadday insi iyo jinni kulmaan inay qur'aankan oo kale la yimaadaan laa ya'tuuna bimithlihi walow kaana bacdum libacdin dahiiran kuwa isu kaalmaynaba ha noqdeene hadday isu kaalmeen hataa ma keeni karaan qul fa'tuu bisuuratin mithlih sidaasaa layidhi qul in kuntum fii raybi mima nazalnaa calaa cabdina fa'tuu bisuuratin mithlih wadcuu shuhadaa'akum min duuni illah in kuntum saadiqiin haddii aada leedihiin nebigan wuxuu la yimid aad ka shakisa tihiin bal waxaa weeyaan qur-aanku idinla yimid oo kale la imaada walow suurana allah ka dhigin dadka idiin la joogo o dhanna isugu yeerta ha idiin kaalmeeyaan suura keligeed la kaalaya carabtii oo meeshii joogta intay maalin shir qabsadaan bal qur-aankan muxamed uu sheeganay oo kale aan alifna nin yiri ma leh ninka ugu fiican laba beyd saddex beyduu tiri karaa ayib qur-aankan maa beyd iyo wax lamid ah u fiirso marxaba marka maadaama dadka reero fasaaxa ay ahaayeen ma dhici karta ilaahay inuu rasuulka doorto asagoo fasaaxadiisa dadkaas ka gaabiyo way way xaqiri lahaayeen war maxamed maa anaga wax noo sheegaya waaba naqaanin ooba laba kelimaba isku toosi karin ay dhihi lahaayeen marka ilaahay wuxuu ka dhigay annahu min beynihim min afsaxi اnnaasi wa ablagihim in lam yakun afsaxahum wa ablagahum marka sidaasuu ilaahay u doortay liannahu ilaahay ambiyada wuxuu ka doortaa dadka markaa jiro dadka xagga nasabka xagga eh, maxaan ku irahda ijtimaacinimada xagga fasaaxada xagga quraxda xagga caafimaadka sifaad dhammaystiran nin leh oo aan lagu ceebinaynin yaa ayuu ilaahay ka doorta marka nebi moxamed markii la dooranaya allahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu sifaatkaasoo dhan baa loo dhamaystiray walidaalika nin nebiga nasabkiisa duri karay ma jirin nin qurax darra ku yeeri karay ma jirin nin fasaaxadiisa duri karay ma jirin kulli ay og yihiin waxa dhan in takalama askatahum jamiica ayib markaasuu nebigu sidaas dhexdooda ahaa fasaaxadiisa waa ziyaaday markii qur-aanka ilaahay kusoo dejiyey tasawar qur-aankaanad aragtay oo boqol iyo afar iyo tobanka suuro ka kooban ninkii lagu soo dejiyey wa tubica calaa qalbihi qalbigiisana lagu qoray nabiga sanuqri'uka falaa tansaa waatan soo niri wax ma iloobeynin fasaaxadiisii fasaaxo kala ugu darsantay ninkaanu waxaanu ognahay nin adiib ah haddaad kutubtiisa akhrisid ood ku celcelisid takunu adiiban milahu sax nebiga ma keri karo inuu qur'aankii oo kale ku hadlo laakiin shaki waxaan lahayn inuu fasaaxa iyo balaaqa oo dheeraad inuu ka kasbaday waa mid hadalkaas saas u macaanta badanne saxaabadii markay nebiga ka maqlaan dhagahooda way ku raaxaysan jirtay ko midda kale nebiga gooni waxaa loo siiyey anahu eh, annahu jumica lahu lkalaam wاkhtusira lahu anahu ucطiyat lahu jawaamic اlkelim wakhtusira lahu اlkalaam jawaamic اlkelim baa la siiyey xadiid صaxiixa ku soo arooray ucطiyatu bijawaamic اlkelim fii riwaayat ukhraa wakhtusira liya اlkalaam macnaheedu waxay ka dhigan tahay jawaamic اlkelim alfaad yaryar uu nabiga adeegsanaa macaani badanna ay kusoo hoos jirto wakhtusira lahu اlkalaam kalaam lix saac lagu hadli marka waxuu nebigu yihi bucitu bijawaamici اlkelim wanusirtu birucbi yani kelimaadka jawaamicda ana waa laysiiyey heyba oy dadka iiga cabsadaanna waa laysii buuri fi riwaaya cinda albayhaqi wakhtusira liya alkalaamu ikhtisaaran buuri hadalkana waa laysoo gaabiyey marka nebiga waxaa kamid ahay awooddii ilaahay u siiyey inuu alfaad badan alfaad yar macaani badan uu ku aruuriyo dadkana dabiicada waxay u leeyihiin hadalka kooban oo macaani badan eh, kulinsanay inay si gooni ay u daryeelaan xikan baa lagu magacaaba xikmada maxaa dadka ay aada ugu daryeelayaan oy cinaayo u siinayaan liannahu waa kalaam yar oo kooban lahu madluulaat kahiira walidaalika ninka markuu hadlaya markuu mahmaahda iyo maxaan ku iraa uu soo deliishto hadalkiisa dhex geliya waa qurxanaana nebiga hadalkiisoo dhan waxwaa xikam u ah waa kalaam yar oo mawsuun ah haddana daatu dalaala waxyaala waaweyn ku tusinay marka hadalkaas nebiga uu lahaa oo quraxda badanne oo macaanta badanne dantii dadka waxay ay ka dhigtay inaba layska kalamkaas la jeclaado haddii uusan xataa nebi ahaan lahayn hadalkiisa waxaway waa la guuri lahay <coughs> sababta waxa min caadati اlbashar waxa jamiilka ah waa la iska jecelyahay fiil hadda ubax yaroo qurxan haddaad aragtid gurigaad in kusoo xirataad jecesha hadal fiican haddaa maqashid walow nin caadi uu ku hadlay inaad qoratid aad jeceshahay marka fakayfa ida kaana hada alkalaamu qad sadara min almacsuumi salى اllahu alayhi wasalam waa min baabi awlaa marka nebiga waxaas xikmada uu ku hadlayay iyo hadalkaas quraxa badanne dadkii waxaa marka ay danti ku kasbatay ay ku qasabtay in hadalkiisa loo tartamo in sidiisa loo xifdiyo bal xadiidka nebiga caleyh salaatu wasalaam akhri kutubtan kaloo cilmigaoo tafsiir kaloo xadiidka oo sharxiisala oo fiqhigalena akhri bal farqiga u dhexeeya aada aragtid dadaa waxay ku leeyihiin aniga xadiidka nebiga ma fahmi karne kutub alfuqaha un baan iska akhrisanayna kutub alfuqahaa maanta dhan haddaad kusoo jeedo waxay ujeedaan ma garanayso nebiga sunadiisane absad shay waa macaanideeda waadix jiddan waa min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniihi ilaahan ku dhaari hadalkaas fahma dheer muu u baahan yahay inama alacmaalu binniyaati wa inamaa mri'in maa nawa maxay u baahan tahay wahaakada marka nebiga caleyh salaatu salaam hadalkiisa xikmada lahaa dadkii waxay yidhaahdeen nebiga inuu afsaxu man nataqa bidaad ay yidhaahdeen wax daad kugu hadlo waa carabtii asaa ugu fasixsanay wa ablagu man wacda ilaahay baa wuxuu iri waqul lahum fii anfusihim qowla baliigan yani tasawar kalaamka baliiqa waxa w alkalaam almuahir fi اlnufuus almutadamin litarhiibi watargiibi walwacdi kalaam baliiq ah oo isticmaala ah la yiri ma aha qur-aanka kaas goonigiisa waa markaad la hadlaysa kalaam baliiq e kula hadalaa ah la yiri marka asagoo ilaahay amarkiisa fulinaya buu hadal fiican ku hadli jira bal dad badanoo culamada kamida ah waxay ka qoreen kutub alkalimaat alatii lam tusbaq ilayha sala allahu caleyh wasalam kalimaad aan nebiga looga hormarin oo carabta horey ugu hadlin uu nebiga ku hadlay ou noqday ninka qaamuuska carabiga wax kusoo kordhiyey khulaasada waxaan ula jeednaa hadalkaas quraxda badan oo xikamta badan ay ku jirta lafdigiisana uu kooban yahay wuxuu dowr weyn ka cayaaray in sunnadii nebiga si gooni ah eh, dadka ay ugu soo istaagaan oo ay u tanaafuseeyaan ay u tartamaan inay xifdiyaan madlabka oo tobanaad quwatu ta'hiiri kalaamihi fi nufuusi saahama fii xifdi sunnatihi nebiga hadalka ou leeyahay saameynta uu ku nufuusta dadka waxa weeyaan eh, door weyn ay ka cayaarta sunnadiisa in la xifdiyo waxaa la yidhaahdaa nebiga kalaamkiisa markii la maqlo kalaamka ninka ku hadlaya maqaamkiisa intuu la egyaho kalaamkiisana la ekaanaya nabiyullaahi muusa ilaahay kalaamkiisa markuu maqlay waxaa la yidhaha markuu waxyiga ka dhamaaday uu soo laabtay dadkii bani aadamka hadalkooda waa taxamuli waay kalaamka ilaahay macaantiisa iyo wanaagga uu qabo waxaa waaye farqiga u dhexeeya bani aadamka waa taxamuli waay nebi moxamed marka waxa weeyaan hadalkiisa markii la maqlo hadalka kale la barbadhiga hadallada kale waa kula xumaanaya kaana likalaamihi tathiir qawi fi nufuus kalaamka inuu taahiir lahaada waxaa keeni karo asbaab badan qofka horta inuu yahay qof lagu yaqaano nin jaad ah oo adduunyada aan nin cayaar cayaar aan leeno hadaf le inuu yahay in lagu ogaado ko hadalka uu ku hadlaane dan inuu adduunyada ku gudanayo oo inuu yani hadaf ku xaqiijinayo hadaf dunyawi ha noqdo ama mid ukhrawi inuu noqdo yaa laga rabaa ninka ku hadlayana nin saadiq inuu yahay oo hadalkiisi ou noqdo mid mutaabiq lilwaaqica uu noqdo ousan dadka u sheegin wax oo waaqicooda ay ku nool yihiin ka duwan oo beentiisa ay soo baxaysa u noqon oo wuxuu sheegay sidii u sheegay ay u dhacaan haddii uu markaa jirin haddii kana wax la wada ogyaho ran dadka ugu hadlo waxaanu ognahay nabiga caleyh salaatu wasalaam canaasirtaas oo laga rabo kalaamka jaadka inay kulligiis ku dhamaystiran tahay fasaaxadii bayaanka waa kasoo hadalnay inuu nebiga jaad ahay risaalo dhamaaba loo soo dhiibay murugta intay ay ka gaartay inuu dadkan waxay ka maqlaan lacalaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yuminuu bihada alxadiidi asafan daraji wuxuu gaaray nebiga inuu u dhintay murug awgeed in hadalkii laga aqbali waayo marka inuu jaad yahay ma diidi kartaa jawaabti waa may ayib nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan hadafka uu u socdo nimay u cad yihiin bay ahayd wuxuu dadka ka rabo wuxuu ugu yeerayo khadawaadkiisa o dhan macluumay ahayd marka taas waxay keentay in hadalkiisa si gooni a ah loo dhegeysto marka fasaaxadii aan wax yarka soo qaadanay muslim baa waxaa wariyey min xadiidi ibni cabaas nin damaad ibni thaclaba la yidhaahdo qabiilka reer asdi ka mid ayaa nebiga asoo maka joogo maka yimid waxa waaye ninkaas yeman xaggeedu ka yimid wa kaana min asdi shanuua layidha qabiil min qabiila min qabaa'il yeman wa markaas ninkaa waxaa lagu yaqiinay inuu macnaha dadka jinniga iyo waxa ku dhacaano uu kaga tufi jiro waxaaway jinniga si loo bixiyo u aqooni jiray marka uu maka soo galayba dadkii uu ka maqlay ina muxamadan baynana majnuun ayagoo dhahay maxamed nin waalan waay waxay ula jeedaan maxamed in waalan waa ogyihiin in huwa ilaa rajulu bihi jinnatun qoladii yihaahdeen waa inuu waalan waa ogyihiin laakiin dadka kaley rabaa inay ka fogeeyaan dadka ninkii soo galaba way ku dhaga hadlayaan nin waalanaa nala joogo halayska ilaaliyo marka dadkii bay ku dhaga hadlayaan markaasaa waxaan is iri buu iri low anii raaytu low anii ra'aytu hada arajula lacala allaha yashfii calaa yaday ninkaan laleeyahay dadkii oo dhan ay ka murugeysan waa waalan yahay leeyahay haddaan u tago oon daaweeyo waxaa dhici karta ilaahay inuu gacmahayga ku caafiya maan isla tago fa laqiyahu nebiguu la kulmay faqaala wuxuu iri yaa muxamed inii arqi min hadihi riix buu iri waxaan dadkan dabayshaan iyo jiniyaashaan aniga dadka waa kaga tufaa wa in allaha yashfi calaa yadi man shaaa ilaahay dad badanna waa igu caafina waa ku caafi buuri fa hal laka buuri markaan dan ma iga leedahay oo majnuunkan lagugu sheega aan wax kuugu akriyo oo aan kuugu tufo ma rabtaa markaa nebigaa wuxuu iri ma dhamaysatay ha faqaala rasuul اlahi sal اllau alيه wasalam ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهd an laa إlaha ilا اllah waxdahu la shariika lah وأna muxamada cabduhu warasuuluhu ama bacdu ou nabiga yiri khudbadii lama gaarin yah istiftaaxa loo sameeyey ninkii dhagihii uu taagay wuxuu iri markaa acid calaya kalimaatika haaulaa war kalimaadkan iigu soo celiba waxaa iskeeni waaye nin laleeyahay waa waalan yahay iyo nin khudbadii unu ka hadla rabay istiftaaxeeda keli ah kalimaadka u adeegsaday fowqa maa huwa machuud wax la yaqaana ka uri oriniha bal iigu soo celi bal waxaa tiri nebigu waa ugu celiye faqaala wuxuu uri laqad samictu qowla alkahana dadka oo kuhaanta oo saaxiriinta ee hadalkoodu waa maqlay waa ninka oo bilaawga ku ah wa qowla saxaratina waa maqlay wa qawla shucaraa'ina waa maqlay famaa samictu mithla kalamaatika haaulaa'i buuri nin sidaan u hadlay ima soo marin uuri dadka asnaaftiisa waa soo arkay walaqad balagna naacuusa albaxri riwaayo kalena waxay leedahay qaamuusa albaxri hadalka aad ku hadashay heerka uu gaarsiisan yahay badda salkeeda hoosuu gaaray buu buuri yacni fasaaxada iyo sidqiga iyo waxa dhan waa nin carabi oo wax yaqaan markaasuu qaala wuxuu iri haati yadaka ubaayicka cala alislaam waali qabta iska dhaafe in nin rasuul lasoo diray inay tahaan ogaha waan kula mubaayacoonaya fa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wacalaa calaa qowmika adiga keligaa ma aha adiga iyo qoomkaada inaad ila mubaayaconto wa calaa qowmi buu yiri ninkii waa tegay qoomkiisuu islaamka ugu yeeray way soo galeen marka u fiirso mujarad nebiga istiftaax keli ou sameeyey nin carabi ah oo fasaaxa lagu yaqaano iyo afka gacanta saartay oo la yaabay ay sabab u noqotay mujarad istiftaaxi khudbatihi inuu islaamkii soo galo dad badanaa laga yaabaa annaga hadalkaas maalin kasta waa maqalnaan sida ninkaas uu taabtayna nooma taabtee maxay sababta tahay taas jawaabteeda waa iska caddahay dadka hadda maanta joogo oo annaga waaba cajam baan iska nahaye dadka carabta ah markaad aragta carabiga ay ku hadlayaan cajamtaaba ka fiicanaad laska naharda esh loonak eshkeeshesh waxaan carabi ahayn waxyihiina aan jirin ayay ku hadlayaan ninkaas maba dareemaya wax fiican iyo waxun muxuuba kala garanaya luuqa caamiya ah suuqiya ah oo munxatata daraja ah ayay ku hadlayaan carabtii maanta waxay noogu dhaamaan ma jirta haddii luqadii fasaaxada ah lawada dhegeysta la yidhaahdo ayagana cajami bayba ka yihiinba marka dad sidaas maanta joogo khudbadaas iyo macaanideeda ma dareemi karaan waa mid midda kale waxa weeyaan khudbadan waxaa la yidhahdaa khudbat lxaaja loo magacaabay nebiga markii uu sidaas ugu hadlay wuxuu yidhi hadday dan kasta isugu timaadaan khudbadan maalin kasta ha lagu bilowda buu ri walidaalika haddaad kitaab qoraysid haddii uu meel nikaax isugu timaadid haddii dad aad u khudbaynaysa ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayiati wa sayiaati acmaalina alfaad badanaa kusoo arooray inaad tiraadid waa la rabaa nebigabana amro khudbat alxaaja waxaa lagu bilowdo buu yiri maadaama maalin kasta lagu soo celcelinayo waxaa laga yaabaa qofkii maalinka hore uu maqlaa ina aad ay u taabato maalinka dambe inuu iska akriyo uusan ogeyn hadda waan argna qur-aan iska akrinaya alxamdulilah rabi alcaalamiin araxmaan raxiim maaliki yowm iddiin suuradii dhamayn wala is arkay goormaan akriya ma ogiba marka maxaadba horta macaanideeda tadaburtaabo waxaa waaye wax rotiin aad ka dhigtay maalin kasta aad ku celcelinaysaa asbaabtaasaa keeni karto in eh, qofkii uu maxaan ku irahdaa eh, eh, khudbadii oo nebiga oo qiimaha badneed inuusan dareemin taas waxaa weeye nebiga fasaaxadiisii mithaal yaraan kaaga soo qaatay nebiga tafaaculkiisa hadalka uu qofka ku hadlayo waxaa la yidhaahdaa hadalkaada adiga hadduu ku saamay ummaddana waa saameynay ninka qaariga ah qur-aanka hadduu ku khushuuca ummada dhan way khushuucaysaa ninka khatiibka ah hadduu ta'ahara bikalaamihi yata'ahar bihi innaas hadda adiga had dadka khudbo akriyo maanta aad qosqoslaysood riwaayad u dhigaysa dadkana waa qosqoslaya kayma takunuuna eh, kamaa tadiinu tudan marka nebiga kaana yatafaacal maca kalaamihi sala allahu alayh wasalam muslim baa wuxuu iri ana nabiya idaa khaطba ixmarat caynaahu wa calaa sawtuhu washtadda ghadabuhu kaanahu munduru jeyshin yaquulu sabaxakum wamasaakum bal u fiirso nebiga markuu khudbo akhrinayo nebigii xaliimka ahaa maxaan ku irahdaa mantiqiisa iyo wixiisa markuu khudbo akhrinayo khudbadaasuu ula ula tafaaculayo ixmarat caynaahu baa layidhi labadiisu indhood waa gaduudanaysa wa calaa sawtuhu sawtkiisana waa saramaraya wاshtadda gadabuhu caradiisana way adkaanay kaanahu mundiru jeish asoo jeish u digaya dhahay cadow baa idinku soo socdo diyaar garoobo meeshaanuu soo socda asoo dhahay u lamid yahay yaquulu asoo dhahay sabaxakum amasaakum cadow baa idinku subxiyaystay oo idin yimid subxi aroorta idin imaan ama galabta idin soo gaaray saas buu nebiga u hadli jiray marka hadduu nebiga saas ugu ta dadka dhegeysanaa maxay kula tahay waxa weeyaan marka min baabi awla hadalkiisa sidaasaa loo xifdi jiray marka calaa kulli xaal cawaamisha nebiga sunnadii saacidiisa in la xifdiya waxaa ka mid ahayd kelimada nebiga siday u lahayd dadka saameyn ay ugu lahayd kalaamtiisa wuxuu ahaa dadka quluubtooda ay qafaalo jiray kalaamka nebiga caleyh isalaatu salaam wa yaakhudu bilalbaab famaa samicahu axadu ila njadaba macahu ninkii nebiga maqlo waa sii raacraaci jire wuxuu ogaanay markuu nebiga hadalkiisa maqlabo inuu saaxibu risaala yadcuu ilaa xaqin nin nebiga dhegeystay oo yiri ninkaa nin oo wixiisa isku dhex yaacsan yihiin waa yiri ma jirin kulli ninkii dhegeystaybo waxa weeyaan aad bay ugu saa walidaalika kufaarta waxay dhihi jireen muxamed ha dhegeysanina asiga iyo qur-aankiisa iyo xadiidkiisa yaan la dhegeysanin ha ku saamoobina saasay dhihi jireen madlabka oo alxaadi cashar oo ugu dambeeya mataalibta khaatimo iyo tadwiina noo dhimane dariiqatu taxdiidihi saahamat fi tasikhi sunatihi fi adhaani saxaabati nebiga markuu dadka la hadlayo dariiqada ugula dadka ula hadlayo dowrweyn bay ka cayaartay sunnada nebiga in la xifdiyo marka waxaa kamid eh sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ugooni u siiyey andhaha subulka oo ilaahay ku xifdiyey sunnadiisa intaan la tadweynin nebiga dariiqada saxaabadiisa uu kula hadlay iyo usluubta markuu raba inuu macno u sheego uu adeegsanay kaas dowr weyn uu ka cayaaray ilaa sunnadiisa la xifdiyo walidaalika nebiga caadihiisa waxay ahayd hadduu hadlayo hadalka madadeji jiray si degan uu u hadlay kow asagoo nebiga ilaalinayo dadka hor fadhiyo intay kari karaan inay hadalkiisa ay koobaan ay maweeleeyaan ama ay xifdiyaan iyo imkaanaadkooda ayb walidaalika caaisha waxay tiri ina rasuul allahi lam yakun yasrudu lkalaam ka sardiku si adigu hadlaysa iska dabaleedihi nabiga ma ahayn maba hadlaynin hadduu hadlane siter hadal yar oo kooban oo awal wa aakhir la yuu ku hadlay riwaayo kale waxay leedahay yatakalamu bikalaamin faslin yaxfadhu man samicahu kalaam kala baxbaxsan oo ninkii dhegeysta uu fahmi karo xifdi karo uu nebiga ku hadlay buu yiri ayib midda kale waxyaalaha saacida waxaa ka mid ah nebiga caadiisa uma ahayn meel kasta markuu yimaadaba inuu iska hadlo majliskan ku hadal majliskaas ku hadal inta ku hadal inta ku hadal wuxuu ogyahay hadalkiisa nebiga diin inuu yahay hadduu shayga diin yahayna inuu la fiirsado maqaamka iyo majliska u ku haboon iyo dariiqada lagu hadlaya inuu adeegsado walidaalika ibnu mascuud wuxuu iri kaana rasuulu llahi yatakhawalunaa bilmawcidati fi layaami makhaafata sa'aamati calayna nebiga oo aad ogtahay hadalkiisaas loo jecel yahay oo quraxda badan ay wada diinna oo wada yahay haddana saxaabadiisa maalin kasta ma wacdinayn oo wax uma soo jeedinayn wuxuu iri nebiga waawuxuu noola fiirsan jiray oo noo madalaynay yatakhawalunaa bilmawcidati mawcidadu noo madalayn jiray fi l ayaami maalmaha hal maalinow u leeyay maalintaasaan wax idin sheega wuxuu saas u leeyahay makhaafata sa'aamati calayna hadda hadalkii sida loo jecel yahay hadduu bato dadka waa ku cuslaalahay marka nebiga maanta waa la rabaa inuu hadlo waa la sugaa biriyaa la sugaa beri danbaa la sugaa maalinka afaraad maalinkuu hadlo waxay noqonaysaa yatahaafatuuna caleyh tahaafut alfaraash cala annaar saasay isugu dabadaadanayaan markaa maalinka uu nebiga hadlaya kaanahu ciid inay tahay sababta wuxuu u diidaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam in ay hadalkiisii ay ka daalaan oo diintii ay marka saas ku dayacmato marka waa u fiirsanay cabdullaahi ibnu mascuuda la yidhi maalin kalsta baadna wacidadiis adiga faqiihaa tahay cilmi badanaa taqaana saxaabatu rasuulillaahi baad kamid tahay markaasuu uri nebiga sow noola dhaqmaan idinla dhaqmaa buu uri liannahu kaana yatakhawarunaa bilmawcidati fi layaami makhaafati saamati caley walidaalika laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum win tasأaluu canhaa xiina yunaزl اqur'aan tubda lakum cafa allahu cama sala marka nebiga in hadalka aan lagu badinin ilada lagu badanin waa walidaalika anas wuxuu uri waxaan jeclaan jirnay dadka acraabta ah oo waxay u aabayeelayaan aan lahayn oo markii majlis u soo le ya muxamed ya muxamed ay soo leeyihiin nebigana waa waa u dul dad acraab maqaamka uu leeyahay iyo qadarkiisa ma garanayaan ayaga diin jacayl ay ka tahay yaa muxamed yaa muxamed saan io saan maxay tahay saxaabada waar fursaa idiin timid nin wax badan weydiinaa jira wixii looga jawaabo aada xifdisiin saasay ay dhihi jireen ayukum muxamed intuu soo hor istaago ou leey muxamed kii neeba ah markaasuu nebiga wuxuu leey anigaa muxamed ah markaasuu ilaahay rasuulkiisa waxaas waxaas maxayihiin waxaas wixii as'ilo madaxa kaga jiray oo dhan yuu soo daldalaya markaasuu nebiga ugu jawaabaya liannahu ninkan caraabi waa haddii laga aamuso si kaloo wax u fahmaabo saxaabadini fursay u tahay waa laga dhegeysanaa markaas oo kale marka arrintaas ayada a ah waxa weeyaan eh, nebiga xadiid kaloo jiro oo sacd bni abi waqaas oo wariyey ina acdama almuslimiina jurman man sa'ala can shayin lam yuxaram cala almuslimiina faxurima calayhim min ajli mas'alatihi bal u fiirso xadiidkaas bukhaariga u wariyey dadka muslimiinta waxaa ugu dembi weyn baa layidhi nin wax weydiiyo xugum oo awal banaanay sababtiisa su-aasha u weydiina ummadda looga xarimo bisababi masalatihi marka ilaahay wuxuu doonayay inaan su-aasha nebigu lagu badinin siina u dhicin inay takaaliifta u badato laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum sidaasaa la yidhi taas marka waxay dhalisay nebiga inuu hadalkiisa aada u yaraado su-aasha saxaabada ay weydiineysana aada u yaraadaan markuu hadlana ay fursad noqoto oo si xoogla loo dhageysto hadalkiisana la xifdiyo nebiga marka qaarkeed uu kalaam muhim ku hadlo waa celceli waa kusoo celi jire lianna wuxuu og yahay dadka uu la hadlaa bashar inay yihiin waxyaalo qaarkood inay ka dhumi karaan inay uu dareemayo walidaalika anas bnu maalik wuxuu iri idaa takalama bikelimatin acaadaha halaathan xataa tufhama canhu buu iri nebiga hadduu kelima ku hadlo saddex joor khaad anas waa la yaqaanaa nebiga wuxuu u adeegay maalinkuu madiine yimid ilaa uu ka dhinto u adeegay walidaalika cilmiga nebiga o dhan waxaa waye anas min almukthiriina lixadiid wuxuu uri idaa takalama bikelimatin acaadahaa halaathan taas macnaheedii ma aha fii maa yadhar li nebiga mar kasta u hadla uu soo celin jiray ma ah laakiin markuu is yiraahdo hadalkad ku hadashay amaa dadkii ayna xifdinin lisabab min alasaab buuq jira ha noqoto majlisko weyn ha noqoto maxaan ku iraa aswaad badan oo dadka inay wixii xifdiyaan u diidaysa ha noqoto nebiga wuu kusoo celin jiray waxaa dheeraad ee nebiga markuu meel ku hadlo haddana munaasabo kale hadalka naftigiisa inuu soo celiyaa dhici karta taasna waxay keenaysaa hadalkii xifdigiisii ninkii uu madmadow kaga jiray inuu si aad u sii xifdiyo marka waxaad ogaanaysaa intii mataalib ama khisaal aan soo sheegnay ee dadka sunnada nebiga ee calayhi salaatu wassalaam ka soo qaaday ay u qabeen haddii laysku geeyo waxaa kuu muuqanaya sunnada nebiga in la wada xifdiyey ilaa laga qoro oo sidii nebigu u hadlay nala soo gaarsiiye hal maطlb keli ah haddii la qaato yaa ku filan fa fakayfa kulla hadihi alcawaamil hadday u kulantay maxaba ha noqoto shariicadii islaamka oo sunnadii ay ku sharxan tahay ha noqoto nebiga iyo jaceylkiisa ha noqoto nebiga iyo ku dayashadiisa soo tirtiri intaasoo dhan mid ka mid ahaad keligeed la dhihi lahay baa ku filnaan fa kayfa ida اjtamacat min baabi awlaa marka ninkii aan jiranayn wuxuu yaqiininayaa sunnada nebiga fatradaas aan la qorin inay maxfuud ahayd sida qur-aankaba uu madaxa maxfuud noogu yahay yaa sunnada nebigana rag saas ay u xifdiyeen ilaahay naga soo gaarto marka sidaas inaad u ogaataan iyo habboon marka waxaan ku dari doonaa darsiga noogu soo xigo sunnada nebiga qoraalka markii bilaabata iyo sababta loo bilaabay iyo ninkii amray marka khaatimadii aan kusoo dhownahay wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin